الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان aadaakani baabu bayaani cadadi shucab اliimaani bal imaamka khisaashiisa iyo qaybihiisa tiradooda caddaynteedii buu baabkeedii u yahay iyo wa afdalihaa shucabta iimaanku leeyahay ama qaybaha iimaanku kaba kooban yahay ta ugu mudan khaslada iyo qeybta ugu fadliga badan iyo wa adnaaha khusaasha iyo shucabta iimaanku kaba kooban yahay ta ugu hooseysa ee xaggaa daraje ahaan ama rutba ahaan ugu naqan ee ugu hooseysa wa fadiilat اxayaa'i wa baabu bayaani fadiilat اlxayaa'i waxaa kale u baabaysan yahay xishoodku fadliga uu leeyahay bal caddaynteed buu baabkeedii yahay iyo wa kownihi wa kowni اlxayaa'i xishoodka ahaanshihiisa uu yahay min aliimaani iimaanka uu kaba mid yahay oo isaguna khisaasha iyo qeybaha iimaanka inuu xishoodku ka mid yahay ayuu baabkeediya umuurahaas oo dhan baa inoogu iman wuxuu yihi muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna cubayd الlahi بn سacيidi وcabd بن حmaydi qala xadaثna abu caamiri الcaqadiy qala xadaثna سlayman بن bilaal عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ragga kolley intooda badan waa rag aan soo aragnay cubaydاللahi بن سacيid iyo cabd بن حmaydna cabd بن حmayd isaga marar baan soo aragno ina xataa kutubtiisii uu lahaa ayna soo gaadheen wax naga soo gaadheen labadoodaba waa raggaa sheekada muslim ee siqaada ayay kaba mid yihiin labadooduba oo dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay maaha iyago xataa atbaacu taabiciinta lakiin cubaydاllahi baa in yar ka dabaqaya horeeya abucamr اcaqadi cabdimalik ibnu camrin horeynu soo aragnay sulayman ibnu biraadna waa ninta atbaacu taabiciintii kamid oo caalim ahaayoo hiqoo reer madiine ah adugu dee mawaalidii quraysheedna kaba mid aho <clears throat> labada dinee dambe waa laba taabici waana laba noo isku dabaqo ahaayo waxay noqonayaan markaa kala warinta ay wax kala wariyaan min baabi riwaayati alaqraan wey dadkii aqraanta ahaayeen dee saa waxba xaggii sanadka kuba sinaa dhexdooda wixi ay kala warinayeen bay taas noqon oo cabdullaahi ibnu dinaar alcadawiy oo adigu waa cadigii quraysheed baa loo nisbeeyey lakiin waa mawlo weeye maha carabba waana nin siqa isaguba cabdullaahi ibnu cumar buu mawlihiisii ahaaba abu saalixna in badan baan soo aragnayba intii aan kitaabka soo wadnay oo waa dakwan ama asamaan iyo azayatba ninkaa la odhanaya iqada aha ee abu hurayra in badan wax kaba wariyaan bal sanadku marka laga bilaabo sulayman ibnu bilaal inta ka dambaysana waa reer wada madine intaa dambe wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh alimaanu imaanku bidcun wa sabcuuna shucbatan waa dhowr iyo toddobaatan khaslo ama laamood iyo qaybood walxayaa-u xushoodkuna shucbatun waa khaslo ama waa qeyb iyo laan min aliimaani iimaanka kaba mid ah taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka kolley duruq buu leeyahay duruqdiisaan mar wada eegi doonaa ee laakiin lafdigaa bidcun un waxaa kaley luqada ay noo soo naqliyeen culimadu ba'da in la fadxiyo anaynay bannaanto badcun haddii la yidhaah iyo bidcun haddii la yidhaahaba bal intoodaba waa cadad mubhama uuna ku qaydan saddex ilaa sagaal inta udhaxaysa waa cadad mubhama saddex ilaa sagaal inta udhaxaysau noqon kol ta waa la geliyaa oo laakiin dee ma badnaba marka markuu dee cadadka mubhamkaa yahay ee inta aan sheegay uba dhaxaysa walow dee barhkood ay taa yar aqwaal kalena ay jirto markaasaa ba'da in la kasriye in la fadxiyaaba ay bannaan tahay Eh, lakiin lafdigu haddii bidcatun laydhahna waa caadi markaa tan iyo badcatun marka cadad loo jeedo haddii laakiin loo jeedo qidco ama in hilib kaa mid ah sida xadiidkii ahaa rasuulku yihi faadimatu badcatun mini faadima waa in ama hilib de aniga igaba mida taasay tay iyada taa bacda waa la fadxiyaa una kasra ma jirto iyada markay noqoto qidca min alaxm iyada badca ayuun baabu luqada u yimaada waayo way ku kulmayaan meeshay ku kulmayaan waa ta aan leenahay kasri iyo fatxa banaan ta in la geliyo inta ada la xadfaa labadu way banaantay waana cadadkaa mubhamkee ku qaydan saddex ilaa sagaal inta udhaxaysa xadiidka waxaa kale way inoo imanayaan xadaثna زhayr بن xرb qال xadaثna jarيir عan <clears throat> سhayl عan cabdاللahi بn dinar عan abi صاlح عan abi هurayrata xadiidka in yar baa sanadkii baa wax iska yar badbedeleen xadiidku waa kii un oo sheekh markii laba sheekh horaan soo aragno muslim leeyahy makana ninkii uu dee axaadiistiisa aada u badsaday kun kaba badnayd axaadiista kitaabka ugu sugan baa imika yimi zahir ibnu xarbin jariirkana horeaynu usoo aragno waa jariir ibnu cabdilxamiid weeye addabi <clears throat> waxaa markaa meeshii aynu kusoo aragnay sulayman ibnu bilaal bedelkii ah suhayl suhaylkana abu saalix hadan baa dhalay abu saalix hadan baa dhalay oo ayago sfayd ibn abi saalix waa nin bukhaari isagoo ama cid kale ku ladhan ruux kale uu raaciyey keligii wax kama wariyo ayuu wax ka wariya ama isagoo mucalaqaadka ah. laakiin muslim axaadiisa waxoogaaya oo khaasatan kuwa aabihii uu kaba warinayaba ah ama dee dariiqa abi hurayra ayuu kaba wariyaa dee itqaanka aabihii leeyiyo xifdiga aabihii leeyahayna maba laha waktiyadii dambena xifdigiisa waxbaaba ku yimi la yidhaha isbedel kuba yimi lakiin waa ninka rijaasha muslim buu kaba mid yahay bukhaarina kitaabkiisa si aan soo sheegnay un baaba u dhacaan intaas baa halkaas sulayman ibnu bilaal oo labada sheekba ay isku raaceen ama isku waafaqsan yihiin xadiidkiisa waayo xadiidkan waa labada sheekba way wada wariyeen lakiin dariiqaas sulayman ibnu bilaal bay kuba kulmaan walo farqan sheegi doonaa u dhexeeya labadooda iyadoo dee ninka keliya adugu xagga dambe inta hore sheeka un ay ku kala duwan yihiin wuxuu yihi marka can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan ow bidcun wa situuna ama dhowr iyo lixdan shucbatan oo laamood ama khaslo weeye faafdaluhaa waxa ugu fadliga badanna iimaanka qaybihiisaas qowl laa ilaaha ila اllahu waa kelimadii towxiidka iyada acmaasha iimaanka uguba fadli badan waa adnaaha waxa ugu martabo hooseeyaana imaadat اlada waxa dhibka ah ee dadka dhibaya ee ama nijaasa dhagaxle quraarade waxa adigu dhibaya oo dhan dadka oo laga durkiyo laga fogeeyo can اariiqi dariiqii la marayay taas baa oo iyadna khasaashii iyo shucabtii iimaanka kaba mida ayaa ugu martabo hooseysa khasaashaa dhowr iyo toddobaatanka ama dhowr iyo lixdanka ah walxayaa xishoodkuna shucbatun waa khaslo macnaha waa isagu waa shucbo muhima ah oo weyn oo min aliimaani iimaankii kaba mid ah oo dee isagu waa dhexduu ku jirayaayo waa shucbo qiimo badan oo muhima ah oo iimaankii kaba mida taasba weeye oo dee shucabtii kale ayaa isagii laga soo dhex saaray kuwii adugu dee tii ugu sarraysay tii ugu hoseysay markii la sheegay kuwa iyagu dhexe ayuu kaba mid yahay <clears throat> bal xadiidku kolley ama riwaayaadka inoo dambeeya ee ah xishoodka ku tacalluqsani waa axaadiid kale oo saxaabo kale ay warinayso ee xadiidkan duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii maaha labadan riwaaye ayaa xadiidka uu sheekhu inoo soo naqliyey iyada fa afdaluhaa faafdaluhaa qowlu laa ilaha illa hu adnaha imadat lada can اطariiq walow aan leenahay xadiidku صaxiixayn waa ku wada sugayahay intani waa ziyaado kitaabkeenan ah oo muslim leeyaho bukhaari lama wadaagsanoo dee si aan soo sheegay suhayl rijaashiisii ma ahayne waa riwaayada suhayl weeye waxaana xadiidka bal inoogu sugan markii hore shaki ma jirin waana bal matalan riwaayada sulayman ibnu bilaal oo nin siqa ah oo itqaan badan الإيماaن wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan shucbo laakiin riwaayadan dambe shaki baa meeshii soo galay shakiguna wuxuu ka yimid sa iبن xibaan iyo dee ay noo cadeeyeenba ama ay soo naqliyaanba suhayl baa shakigu xaggiisa uu kaba yimi oo waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan taas waa shaki markaa suhayl laakiin arrin kalea jirto xadiidku sidaan soo sheegaya bukhaarي waa la wariyey cubaydاللaahi ibnu saciid iyo cabdi ibnu xumayd bedelkeedaa sheekh kale uu bukhaari leeyahay uu ku sugnaa laakiin waxa dambe sanadka abu caamir alcaqad iyo inta kaleba sheeka sheekiisay ku kulmayeen oo halkaasay isugu imanayeen waa isku tira markaasoo sanadkan way kuba simayiin laakiin bukhaari maxaa dhacay riwaayada sulaymaan alimaanu bidcun wa situuna halkaa wa sabcuuna bedelkeeda ayaa wa situuna dhacday xaafid bnu xajar baana fatxulbaariga wuxuu kaba dhigaa abu caamir اlcaqadi riwaayaadkiisa iyo duruqdan xadiidka lagaga wariyo dee intan iyo in kaleba ah ismay khilaafine alimaanu bidcun wasituuna inay dhacday dee waxaa laga yaabaana markaa uu sheeku walow dee qolooyin kitaabkan muslim sharxay waa sheekan sheekh maxamed cali adam la yidhaaho ee dee maka degan oo isna cibaarada xaafid unbuu soo naqliyay wax hadala muu keene laakiin dee waxaa inoo meesha aan kuba haynaa riwaayada mslim inaanay wasituuna ahayne wasabcuuna ay tahay oo waayo riwaayo kaleo wasabcuun uu soo naqliye lakiin sulayman ibnu bilaal buu kaba cabmay abucaamir acaqadi duruqda laga wariyey ayaa san isku wada waafaqsan buu leeyahy lakiin waa tan riwaayada mslim imika inooguba sugan tahay <clears throat> riwaayadan suhayla waa tan iyada bal shakigu uu kuba yimi waxaana jirta oo iyada bal matalan abu da iyo tirmidi iyo suhayl dariiqiisa kuba wariyey shaki kagamay warin ee wa bidcun wa sabcuuna ayay kuba wariyeen marka culimmadu marka la eego xagga iyo alfaada oo dee dhowr iyo toddobaatan la jazmiyey dhowr iyo lixdan la jazmiyey iyo shakigan labadaba intuba waa yimeen bal shakiga dariiqiisa markan saarno labadan riwaaye ee ah, dhowr iyo toddobaatanka iyo dhowr iyo lixdanka bacdigood ba waxay raajax yeelaan oo dee san dee inay ziyaado siqa arinku weeye marka tan tirada badan ee dhowr iyo toddobaatanka ayay raajax yeelaan walow ibnu salaax iyo uu yeesho kola dee xataa riwaayadii dee shaki meesha jiray oo tan nafteeda riwaayaadka qaarkood taradud yimi ay raajax yeelaan waxaan la hubo ee cadadkan iyo qiimtee la hubo oo ah inay dhowr iyo lixdanka ay raajax yeelaan taas iyada waa mid <clears throat> arrinta kale jirtaana xadiidkii tii ugu sarraysay way inoogu sugan tahay dhexdiina khasla an imika inoogu sugan tii ugu hooseysayna way inoogu sugantahe laakiin intii kale tiradood inooguma sugna xadiidee iyo markaa ay iyada ku dham yihiin oo matalan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh axaadiistiisiina maba jiro aimada qaarkood iyagu bal khasaasha iimaanka iyo bal acmaashay tatabuceen barkood ee bal tirada dhowr iyo toddobaatanka iyo haddii la kala saarsaaro barhkood intaa kaba badnaan lahaa iyo waxyaalo haddii kuwa la isku celceliyo intaa kaba yaraan lahaa ayay iyagu laba yimaadeene bal waxa weeyaanuun dee inagii w halkan haddaynaan garanba kollay taxdiid kuwaas aimadu ijtihaad iyo istimbaad bay ku tiriyeen marka way adagtay inaan idhaahno rasuulkii ilaahay kuwii uu ujeeday kuwan weeye meesha waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kaa inoogaba warramay waxyina way oo agtiisa way kuba cadayde innaga halkan kol haddii dee guud ahaan aan rumaysannahay iimaanka iyo inay acmaashani iimaankiiba kaba mid tahay haddaydan tiradii dhabtahayd iyo tafsiil ahaan aynan u helin waxba jahligaasi kol haddii camalkii khayrkaa ah iyo daacadii laynoogu yeedhayba aan la imanayno xumaantii laynoo diidayba aan ka dheeraanayno haddii aan taxdiid ahaan aynan uhelin waxba taasi way dee jahligaasi waxba inama yeelayo xaggii camalkeenii wax uma dhimayo dee xagga kalena taxdiid aan inta la tiriyo dee kutubtay inooguba sugan tahay laakiin la jazmiyo waa rasuulka ilaahay kuwa ujeedayna taasi aad iyo aad bay u adag tahay waxaana jira aymo kala duwan oo kutub dejiyey ay dee xadiidkan sal uga ay ku saleeyeen oo ay bal una cinaayoodeen shucabta iimaanka inay tiriyaan koley laba kitaab baa aada ugu mashhuursan oo dee fawaa'id badan mid waxa weeye imaam xaliimi la idhaha xusein ibnu xasan oo ragga dee mutaqadimiintii ahaa reer bukhaare ahaa dee ahimadii dee aada u qiimaha badnayd marka la eego si guud ahaa aimada shaaficiyadaba ahaa afar boqol iyo saddexdii dhintay ayaa laho alminhaaj fi shucab اiman ba la yidhah waa la madbacay lakin kitaabkaa man arag waana madbacaysan caadi waxaan filaya la helayo walow dabcada aan maqlay aanay dabcadu kolley taxqiiqeedu aanu fiicnayn marka wuxuu tiriyaa khisaashan isagoo dee bal matalan khisaal mid mid u dhiganaya tacriifinaya wixii kale kusoo arooriye umuuraha sheegayo ilaa sagaal iyo toddobaatan khasle ayuu gaadhsiiyey waxaa jira kitaab kale oo madbuuca maanta weliba dabcadii hore mooye dabco aada u fiican oo qiimo badanna imika lagu madbicehiyey walow ishkaal ka jira kitaabkoo weyn haddana dee faharistan mufasalka aanu lahayn oy ahayd in loo yeelo waa kitaab uu leeyahay bayhaqi leeyahay oo waxa weeyaan isagana waxaa la yidhah de waa shucab اliman la yidhaah kitaabku dabcada hore dee daar kutub cilmiya kolley tobaniya kama badnay lakiin dabcadan damben sheegayo shan iyo toban mujalad dee ayaa lagu madbaceeyey si fiicanna loo taxqiijiyey de faharistaas baa kabadhi madaxaad moodaan muxaqiqu faharisti in la diyaariya lakiin lama madbacaysno oo waa la madbaceeyo kolleyna waxaan filaya wasaarat ushuun islamiya oo awqaaftan iyo wasaarat awqaaf ee qadar kutub kala duwan oo waktiyadan dambe ay cinaayo ulooday madbacayso ay qaybisana horta iyagaa madbaceeyeyba oo bal matalan isaguna oo shan iyo tobanka de waxaa dhici karta khasro keliya inay sodomeeyo ama ama kontomeeyo kolkol waa boqol safxo inay qaato fasro keliya wixii kuba saar isagoo tawakul kaba hadlaya inuu boqol safxo gaadhsiiyo eh, laakiin marka la eego kow ilaa ti ugu dambeysay mujaladka shan iyo tobnaad dhamaadkiisa dhacdo iyadoo dee boqoleeyo safxo ku dhow waa sagaal iyo toddobaatan khasluu gaadhsiiyo khisaasha iimaanku ay tiriyeen waa arrin ijtihaad waa istimbaad lakiin waa kutub waxaan leenahay aad iyo aad marka la eego umuurahaasna iyo dee daacaadka iyo umuurahaasna say usoo cardiyeen iyo umuurahay kaba hadlayaan iyo fawaaidoodu aad iyo aad u badantay kolley sharxana halkan labada kitaaba ishaaro isagoo ibnu salaax hadalkiisa ama magacyadooda way kuba sugan yihiin lakin waxa la labada kitaab oo jiraano bal waa kutubta labada kitaab kuwa kale waxaan filaya inaanay shuhroobin oo iyagu cinaayo u yeeshay u ihtimaamay bal istinbaad iyo ijtihaad badani haba jire inay khisaal lagu tiriyo shucabta iimaanka ay tiriyaan waana kutubdee ninkii isagu cinaayo ihtimaam u yeelanaya uu soo heli karo <clears throat> bal arinta kale jirta hore waa waxaynu usoo marnay oo iimaanku asalkiisu tasdiiq qalbi ha ahaadiyo rumayntiisii xadiidkii jibriil aan kuba soo aragnay haddana waxaan soo ogaanay dee waynu kuba soo maray acmaashuna inay ku jirto musama aliimaan oo dee rumayntii qalbi iyo camalkii qalbi lahaase khashadii iyo waracii iyo taqwadii iyo umuuraha caynkaasa iyo inaabadii iyo camalkii lisaan iyo acmaashii jawaarixduba si guud guud ahaan iimaan baa la odhanaya lagu wada idlaaqaya xadiidkan waaba taasoo dhagax dariiq laga qaado ayaa dee acmaashii waa camal iimaankii baanu kaba mid yahay o bal markaa de waa iimaanka acmaashan oo dhami inay musama iimaan kuba jirto kolleyna waa kitaabka waxyaalaha inooguba socon doone badan doonaan xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزhayr بn xrb qaluu xadaثna سfyaan بn cuyaynata عan الزhriي عan salim عan abihi anahu samca النabiy slى الlahu عalيه waslم <clears throat> kolley waa de maka waan socon doonaaye lakin wax inagu cusuba ma arko de waxa laga yaabaa dadka badankooda ihtimaam iyo cinaayo waxaan waana shay aad iyo aad u mudanoo de xadiidkan haddaan raggaasi kaba horeyn raggan aan la garanayn muu saxiix noqdeen bu weyo xadiidkan sixadiisa iyo dacfigiisa waa cidda taxakumaysa waa sanadkiisa weyo markaa macrifada iyaga la gartaa walow dee kitaabkan kitaab inoo saxiixaya sida kutubti kale hadda kaa soo qaad sanadkan waa xadiidka ama maqbuul ku noqonaya ama uu marduud ku noqonaya haddaan de cillo kaloo matn iyo waxyaalo kolkol aanay keenin iyadoo sanadku hagaagsan yahay aanay taasi xadiidka radin ku keenin marka camr ibn moxamed oo camr ibn naaqid iyo ragga saddex sheekh weeyo way siman yihiin muslimna waa ka wada maqlay xadiidkii saddexdoodna sheekh keliya wada leeyihino waa sufyaan ibnu cuyeyna zuhri salimku waa salim ibn cabd llahi cumar ibn اkhadaab waxaa la arkaa inu caawa inooguba horeyso lakin waa nin fuqahadii madine toddobada ayd kamida calى axad اaqwaal nin iqa weeyaan oo dee markaas cibaade iyo cilmiba lahaa kolley boqolkii hijrada sanado yaroo kooban soo dhaafay aabihii markaa waxa weya waa cabdillahi ibn cumar aabahan imaka aan magaciisii laynoo sheegin waa cabdillahi ibn cumar wuxuu yihi can abihi anahu aabihi samica nabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu maqlay wuxuu samica nabiy wuxuu yihi anahu shaniya samica waa maqlay annabiyu nebigu salى الlahu عalيه wasalam rajula nin buu maqlay ninkaasoo yacidu waaninaya akhaahu walaalkii fi lxayaa'i xishoodkuu kaba waaninayay waa canaananaya xishoodkii waa ku dhibay buu leeyahay oo waa diidmo uu isagoo kaba nahiyayo oo le waad badsatay kaanahu abara bihi sida dee lafti bukhaari adabkiisa maha صaxiixe waa adabkiisana aladab mfrad kuba wariyo kale waa canaananayay wuxuu lahaa iska daa umuurahaasu kuba lahaayo wuxuu leeyahay xishoodkii waa kugu batay dee waxa weeyaane waa isagii kaba nahyayey wey ama waaba ku canaananayay rasuulka ilaahay baa maqlay labada nina xaafid ibnu xajar muu helin magacyadooda dee kan la wacdiyay iyo kan wax wacdiyaya toona faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi alxayaau min aliimaan xishoodkan aada u diideysaa eed leeday iska imaanku kaba mid yahay waana ti aan soo aragnay alxayaa shucbat min aliman lakin de axaadiia xayaha inoo soo socotay halkan bukhaari xadiidka waa la wadaagsadee waxaa dhacay lafdig muslim inooma dhicin waxaa la arkaa dee kutubta kale soo naqlisay way soo wada naqliyeen iyagoo bukhaari iyo muslim u wada tiiriya oo dee markaa fi xadiidka way isku waafaqeen lakin lafdigan dahu faina alxayaa min aliman lafdigan dahu faina alxayaa min aliman waa bukhaari lafdiga daxu xadiiskii intiisa waana xadiis ay wadaagsadeen laakiin lafdigaas oo macnaa rasuulka ilahi baa yihi iska daa oo ku daa ha xishoodkiisan u daayo nahintan aad kaba nahiyeyso iyo waxyaalahaas fara ka qaad haka nahiyin ha u diidin sababtuna waa maxay oonad ugu diidayn fa in alxayaa xishoodku min aliimaani iimaanku kaba mid yahay oo xishoodku iimaanku kaba mid yahay xadaثna cبd بن حmaydi qال xadaثna cabdالرaزاq qال aخbarana macmr an الhriyi can الزhriyi bhada الإsnaadi ragguna waan soo wada aragnay zuhrina waa kii sanadka isnaadkuna markaa waa can salimi can abihi wa qaala lakin wuxuu yihi waa riwaayada zuhri mara rasuulki ilaahay wuxuu maray birajuli nin buu maray marana mara cala iyo mara b labadaba way ka dambeyn karaan birajuli nin buu maray min alansaari ansaar ah oo yacidu ninku ansaar buu ahaa yacidu waaninaya akhaahu walaalkii o ee waa xadiidka intiisii kale waataan soo aragno xishood buu ahaa xishoodkii waa ku dhibayba ee iska daayo bal xishoodkan marka ka tag rasuulka ilaahay deete wuxuu ku yidhi hadalkaa horeynu soo maray alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanku kaba mid yahay bal insha allahu tacaala way noo socon doontaa riwaayaad kale oo saxaabo kale ay warinayaan ba inoo soo socote lakin de xishood kolle waxaan filaya inaan tacriif saasay nooga baahnayn hawaaban garanaynaa tacriifyadooda ay kuba tacriifiyaan kuwooda uguba mudaeba barhkood ay kuba tacriifiyaan waxaa kaba mid ah khuluq yabcaثu calى tarki الqabيح وayمnacu min التqصيr fi xaqi di الحaq kale waa cibaaro de waxa weeyaan ay soo naqliyaan xataa nawiriyaadkana u kuba soo naqliya axaadiisan markii uu qabanayo waa dabeeco iyo khuluq ruuxa isaga ku xambaaraya inuu wixii xumaa ka tago ujeeddada wixii ceebi ugaba imanaysay wixii dembi ugaba imanayey taas buu kaba tegaya talabaadna khuluqaasi muxuu u diidayaa ka hor joogsanaya inuu ku gaboodfalo ciddii xaq lahaydba xaqooda ilaahay subxaana watacaala xaqi dadkiiba wixii xaq lahaba xaqiisi inuu ku gaboodfalona waa u diidaya oo dee isagaba wax dembi iyo ceebi ugu iman karto xumaantii iyo waxyaalaha caynkaasna inuu ka tagana waa kuba xambaarayaayo kolleyna dee xishoodka markaas waa ruuxa dareenkiisa min quwat اlxisi walطfi waa xisigiisa iyo dareenkiisa adage xumaan iyo ceebdiidka ayuu taasi kaba dhalanaya waana xishoodka sharcigaa weeye bal markaa rasuulka ilaahay kaa wuxuu yihi iimaankuu kaba mid yahay marka halkan qolooyinkan kitaabka ama dee xadiis kaba ayaa waxay la yimaadaan yar su-aal oo kale oo ay leeyihiin xishoodku haaliban ama markiisa hore waa khariisa waa shay ruuxa ilaahay kuba abuuray oo dadkii dee waaba shay dhalashaba ama abuurba ah dee kol hadduu markaa abuur yahay see iimaankii uga mid noqonaya iimaankii de waa camal iyo wax lalaba yimaado wixiina waaba shay dee khalqiya aba abuura ama khariisaasay kaba cabiraan marka waxay dhahaan taas dee walow khariisada haba ahaadee laakiin de wuxuu leeyahay mid la kasbado oo san acmaasha kaleba uu leeyo isticmaalkiisa xishoodka qariisanaha adee la isticmaalayo ee qaanuunka sharciga si waafaqsan loo isticmaalayo ayaa wuxuu u baahan yahay niyo iyo qasad cilmi iyo iktisaab buu uba baahan yahay talabaadna in xishoodkana dee ma aha un wixii ruuxa in udiin waa kaa isagu saan soo sheegnay ku xambaaraya inuu xumaantii ka tago u diidayo inuu fii xaqi dilxaqi uu kuba gaboodfalo ee haddii xishoodkii kaba dhalanayso cala alikhlaal bibacdi alxuquuq taasi waa khawar iyo dacfi eh maha xishoodkii sharciga xishoodka sharcigii waa kaa aan tilmaanay oo kale <clears throat> xaafid xajar baa bacd salaf wuxuu kaba soo naqliyaa inuu yidhah khafi laha calaa qadri qudratihi calayk wastaxyi minhu calaa qadri qurbihi minka <laughs> adigu bacd salaf oo waxa weya ilaahay ka cabso oo dee awoodda iyo qudrada uu ku leeyahay de waaba ilaahay subxaana watacaala waa ka ayna abuuray bal matalan qadarkeed inta de de taas dee qudradiisna waa taa mudlaqa hadduu ina ciqaabona waxa weeye de hadduu bal matalan taas ay de cadligiisa noqon haddaba inay isaga kama baxsan kartid weeye waxa weeyaan oo ilaahay subxaana watacaala wixii aada samaysayna haddii uu doono inuu kuu qabto waa kuu qabanaya kamana fakan kartide qudradiisa iyo awoodda uu ku leeyahay adiga waxqadarkeeda ha noqoto cabsidaad kala cabsanaysaa taxishoodkana wastaxyi minhu calىa qadri qurbihi minka manaa kana xishoodo ilaahay dhowida uu ku dhowiyey qadarkeed oo dee ilaahay subxaana watacaala waa kaa dee wahuwa aqrabu ilayhi min xabli اlwariid taasba wax kastaba isagu inooga dhow meel kastan ku jir markaasna dee cilmigiisa iyo xifdigiiyo wax kastaba maceyna kuba ah taasba weeye bal marka haddaba inay marna nadarkiisii iyo aragiisii kama bixi kartid weeye waa kuu dhow yahay haddaba intaa qurbigiisaas qadarkeed xishoodkaaga ha noqoto de markaa wuxuu noqon ruux de wax ilaahay subxaana watacaala meel uu isaga ka nahiyeyna markaa ruuxa caynkaasi lagama helayo meel uu de isaga farayna lagama waayo oo waa markaa waa bacda salaf qowlkood waana inoo socotaa axaadiisu xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr واللفظ لبن المثنى qال xadaثna محamed بن جعفri oo saddex محamed baa israacay labada ninna waa laba nin oo yidhaaheen kafarasay rihaan bay hansanad bay wada dhinteen waa laba nin oo de labadooduba isqaab badan ragga lixda ana wada sheekhyaasayn horeba usoo maray wuxuu yihi markaa محamed بن جعفر waa gundar eh xadaثna شhuعبة عan qتاadةa qاla سمعت أbا الصوار يحdث أنه سمع عمران بن حuسين يحdث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال oo qتاadة wuxuu yihi qاaل سمعت waxaan مقلay أbالصوار ninkaa kunyadiisu tahay أbالصوار waa kunyo waa ku shuhroobay أxاadiiثiisu aad bay u yar tahay magaciisa waxay yidhahdeen xasan ibnu xurays baa la yidhaha alcadawi waana nin laakiin waxa weeye adigu hiqa weeye oo taabiciya qataadana waa taabicu ninkaasaan maqlay yuxadiثu xaal uu waramayo uu ku waramayo anahu abasawaar samica inuu maqlay cimraan bna xusaynin saxaabigii jaliilka cimraan ibna xusein abihina waa saxaabiye yuxadiثu xaal isaguna waramayo oo can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala rasuulku inuu yihi alxayaau xishoodku laa yaأtii lama imanayo ilaa bkhayri waa xishoodkii sharcigaha weeye waa ka aan tilmaanay khayr iyo wanaagun buu la yimaadaa wax kaluu la imanayaa ma jirto waa fadiilo haddii xishoodkii laga tagana de waa akhlaaq xumo bal de waa dadnimadii iyo wixii baa lagaba tegayaaba oo waataan aragnay de dadkaa xishoodka ka tegay dariiqyada iyo waxyaalaha samaynayaan iyo taas aan arkayno suuqyada bartankeedii dad waaweyn oo maaha xataa dee dhalinyaraba ahayn kaba weyn oo kale oo nin weyn iyo naag weyn oo ina wadooyinkaa iskuba dhunkanayo kale hadda taas iyo marka waa marka xishoodkii lagaba tago de bal marka in haddaba xishoodku khayr un buu laba yimaada xishood la-aantuna de wuxuu noqonaya un wataa ikhlaal ciddii xaq lahaydba xaqoodii oo la nuqsaamiya ay kaba iman waata aan xumaantii lagaba joogsanahaynba taas buu noqon haddaba khayr un la wada imanaya gemiis waana xishoodkaa sharcigaa weeye faqaala sidaasuu cimraan yihi faqaala bushayr ibnu kacbin bushayr ibnu kacab baa wuxuu yihi sheer makacabna dee adigu ciddii xusuusanba hore inuu soo aragnay muqadimadii baan kusoo maray mar isagoo ibnu cabaas u yimi oo ibnu cabaas agtiisa ka lahaa qaala rasuul lahi qaala rasuul lahi ibnu cabaasna xaggiisaba mamadayen u markii dambe ku yihi cajaban laka ibna cabaas waxaan leeyahay rasuulki ilaahay baa saa yidhi o dee maba dhegeysanaysid waa taas aynu kusoo marnay muqadimadii weliban habeenkaa waxaan soo sheegay marka la eego saxiixeyn bal umuhaadkaan leenahay waxa bushayr la yidhaha magacu bashiir maaha waa bushayr bushayr waxaa la yidhaha kan iyo nin kaloo bushayr ibnu matala yasaar la yidhaha labadaasaaba jira wixii kale oo bashiir bay noqonayaan wax kale ma jiraan labadaa bushayr ibnu kacab oo muqadimada muslimna waa ta aan kusoo aragnay halkana riwaayo xadiiska kuma laha lakiin waa nin iqa taabici weyne weeye iyo nin kaleo isaguna iyadu dee umuhaadkaba ku wada sugan bukhaari iyo muslimna kuwa sugan waxa weeyaan ninkan bukhaarina waa ku sugan yahy lakin muslim iyada dikriyada weeye ee bukhaari waxa weeyaan riwaayo ku leeyahay bal masalan taas labadaasaa jira horaan usoo sheegna ninkaasaa wuxuu yihi inahu maktubun waxa ku qoran fi lxikmati xikmada xikmadu de waa cilmiga naafica ama de waxa weeyaan taas baa la yidhi wixii adigu xumaankaa joojiyo o dhan wanaag ku xambaaro xikmo waa la yidhaha xikmada waxa ku qoran de waxaanan malaa de nin waxyaalaha hore wax ka qori jiray ama wax ka yaqaanay bu haayo suxuftaadaad iiga warramaysaabaa inoo soo socotay inuu ku odhan doono cimraane ana minhu xeshoodka inuu ka midiyey waqaarin degenaan iyo wa minhu isaga uu kaba midiye sakinatan xasilooni iyo waa adigu laba lafti isku dhow oo dee degenaan tani waa nooc amaaneedba waa wanaagune laakiin inuu kaba mid yahay ayaa kuba sugan oo ruuxu ee wixii aan roonayn iyo taas uu xaggiisa kaba gaabsanayo deganaan iyo xasilooni faqaala cimraanu cimraan baa wuxuu yihi uxadiثuka uxadiثuka waan kuu waramaya can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan anigu ku leeyahay oo kaaga waramayaan i alxayaa laa yaati ila bkhayri watuxadinii adigna waxaad igaba waramaysaa can suxufika suxuftaadii baad igaba waramaysaa ujeedadu seed rasuulki ilaahay anoo kuu sheegayo xadiidkiisii wax kale aad meesha ulaba timaada aad wax kale qaabilisa aad ku caarida hadalkan minhu waqaaran waminhu sakiyata de waxa imika halkan oo dhib oo ku sugani ma jirto waa nooc ammaaneedun laakiin way noo soo socotaa inuu wax kale kusii daray hadalka taas baana ata uu diiday ee uu kuba inkiray ama uu kaba cadhooday siday noo soo socoto haddii a la yidhaha in arki doono cimran ibnu xusein de halkan horena xataa diintaa lagu daayo mintan uu geliye mintan tabciidka keenaysa ayaa iyaduna macnaha lagaba fahmayaayo waxaa kamida waqaar iyo sakiino marka de waxaan kuwa ahayna kamid weeyaa meesha taalo oo ujeedadu mintan litabciid isagii waqaar iyo sakiina kamida de waxaa kaloo kamida dacfi iyo mahano iyo waxyaalo waa sida uu odhan doono hadalkuna waa inoo socdaa xadaثna yaحya بن xabيb الxاrisiy qala xadaثna xmad بن زayd عan isحaaqa wahuwa بن سwaydin marka wahuwa بن سwaydna saan marar badan soo aragnay mslim baa leh riwaayadiisii baanay kuba jirin waana nin atbaacu taabiciintii kamida oo mثala ثiqa adigu de siay culimo kala duwane ay tawsiiqiyeen ana aba qataadata xadaثa aba qataada ayaa waramay oo qaala wuxuu yihi aba qataadahaas kunaa cinda cimran ibn xusein eg raggu yaana iska kin gelin waxaan soo aragnay markii dhawd xadatanaa shucbatu can qataadata imika halkana ana abaa qataadataasi ismi buu ahaa kana waa kunyo marka waa nin kale weeye ninkii hore maaha kaa hore waa ninkii taabicigii macruufka ah caalimkaa qatadat ibnu ducaama ama ninkani axaadiistiisu saay u badantay ma aha ma aad bay u yar kitaabkana kuma sii badnaba magaciisa waxay culimadu yidhaaheen tamiim ibnu nudayr baa la yidhaha magacyo kalena way u sheegeen oo tamim ibnu zubayr iyo ama ibnu yaziid iyo waxyaale way yidhaaheen eh, lakiin waa nin taabiciya ah isaguna iqa ah taasba weeye xadiidkana cimraan buu kaba warinaya markaa maxaan haynaa abasawaar alcadawi oo nidhi xasan ibnu xurays baa la yidhaha xadiidka cimraan buu kaba wariyey abu qataadana majmuuco wada fadhiday un bay ahayen waa isku reer raggani busheerka iyo abasawaarka iyo abaqataadaha iyo dhammaan nisbadooda waxa u wada timun alcadawiya cadawgana adawgana de maha cadigii quraysheed ee cumar iبn khadaab jiribkoodii ee xataa aan lahayn imaka cabdillahi ibnu dinaar waa alcadawiy walaacan taas ma aha waa cadiy ibnu cabdimanat niman la yidhaaho weyo kalaad waa cadigii quraysheed adigu maaha un marka ninkana waa taas marka muxuu yihi qaala kunaa waxaan ayn cinda cimraan bni xusaynin ayaanu la joognay fii rahdin jamaaco anagoo kuba sugan mina adigu waa toban inta kaba yar adigu toban wixii ka yar baa rahdi la yidhaah mfrad ma laha lafdigiisa walow isaga dee arhud iyo arhaad iyo waxyaala laguma jamciyo waxaana ay tahay waa toban wax ka yar oon dumar kuba jirin rag una ayay rahdi u isticmaalaan luqada في rahdi mina waa rahdi cashiirada iyada iyo reerka yaga kaba mid ah wa فيna dhexda yada waxaa ku sugnaa bushayr بnu kacbi bushayrna waa nagu jiray faxadaثanaa cimraan cimraan baa noo waramay yowma idin maalintaasoo qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam alxayaau khayr kuluh waa dee laa yati ila bkhayrin baa la macna xishoodku dhammaantiiba waa wada khayr markaa waana taa nidhi waa xishoodkii sharciga ahay laakiin wixii taa kaba duwan ee ruuxa keenaya xuquuqdii qaarkood inuu waxa weeye bal masalan isagii uu dee kaba tago ama uu xaqii inuu sheego oo kale amarkii macruufkii nahyigii munkarkii iyo waxyaalaha waxaa ruuxa ka kaxaynaya dee maha xishoodkii sharciga waa nooca dacfi iyo khawar weeye markaa kii loo jeeday maha haddaba xishoodku waana kaa dee isagu sharciga waa ka aan soo tacriifinay waa dhammaantiiba wada khayr qaala wuxuu yihi aw qaala amase wuxuu yihi alxayaau kulhu khayru walaa yati ilaa bkhayri khayru kulhu waa iyadoo lakala horeysi alxayaau kulhu khayru xishoodku dhammaantii waa wada khayr faqaala bushayr ibnu kacba wuxu uhi inaa anagu lanajidu waxaan helaynaa fii bacdi lkutubi kutubta qaarkood waxaan kuba aragnon ka helaynaa xikmata xikmada waxaan kaba helaynaa أنa minhu inuu kaga midiyo sakiinatan xasilooniya waqaran ilah tawaaduc iyo waqar iyo degenaan dee ilaahay ruuxuu uba khuduuco taas inuu xushoodkii kaba mid yahay wa minhu ضacfun tamar dara iyo dacfi inuu xushoodkana taas baa xikmadda kuba sugan qaale wuxuu faqadiba cumraanu cumraan baa carooday xataa xmarata ilaa ay casaadeen caynahu labadiisii indhood oo waa cadho daraaddeed bay indhihiisi guduuteen ay casaadeen exmaratan de kolley waa luqadii ay odhanayeen akaluni lbarakisu taasba weeye waqad yuqaalu sacida wasacidu wlficlu bacdu liظaahiri musnad ibn malik taa u dhahaayo ee kolkol way dhacdaa in iyadoo de imika waxay tan ama ay keenaysa de qiyaaska uu keenaya luqadii fasixaydna ay keenaysay aliftani inaanay jirin waayo ina ismi daahira ayaa ficilkii loo isnaadiyey oo ixmarat caynaahu waana sida abi da-ud ba xadiidkan uu kuba wariyey ama iyada tan oo kale hooyadoo dee bal matalan ficilkii daahir markaa loo tiiriyo faacilkii daahirkaa uu joogo inay dee ay bal matalan damaa'irta ay laba xidhiidho waa luqada ay kaba cabiraan luqatu akaluni lbaraakiisu ee dee la maqlay bal markaa tani waa taasi lakin de abu da oo kale xadiidka wariyay xataa marat caynaahu baa kuba sugnayde oo luqadii dee marka la eego xagga fasaaxada badnayd wa waxaanu yidhi waxaa odrhanaya cimraan alaa urani alaadi waa ti latmbihaydun waa baraarugide ti istiftaaxa ma tmbihayd urani waxaan is arkaa oo anigii aan de waxa weeyaan is arkayaaba ama de markaas bal waa de kollay dani bay ahaatay waa sida i xarakeysanay haddii aan fadxiyo moodo inay saa de kelimaduba kuwa dabdisnayd arani oo taasba oo haddii hamsada aan godo dania waxaan isu malaynayaa meeshana baabkeed ma ahe waa kitaabkayguna lakin kole akdaad de waa akdaadiisa iskaba badanoo wax dee la ictimaadsado kolley umuurahan ma aho waxyaalaha dee kolley waan iska dhaafaya dadka laga yaaba xataa meerka dee sharaxaysaana malaa inaan naasku dabca ahayn oo waxyaalahan arkaya ay muuqdeen arani waxaan is arkayaa anigu uxadisuka anigoo kuu waramaya can rasuuli llaahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baaban kaaga waramaya wa tucaaridu fiihi adiguna waad caaridaysaa oo hadal kale ayaad hadalkii rasuulka aada qaabilinaysaa aada ku bushayaysaa waad kaba hor keenaysaa arrinkaasaabana waana dee markii uu cadhoodu hadalkan ku yihi waa nooc canaaneed iyo dee cadhadii uu markaa cadhaystaa buu hadalkanba uu yihi oo de waa ficilkiisan uu inkirayo aranina marka dee saan idhaahno faacilkeedii iyo mafcuulkeedii ruux keliya ku wada dhacay shaksi keliya oo isagii ubaana faacila isagii baana mafcuula waana dee khasaais afcaal اlqulub ba taa lagu yaqaan afcaasha kale ma dhacdo ru'yada basriyada ana tan kale xilmiyada ayun bay ku xambaaraan kala mid dhigaano iyadna way kaba timaadaay ujeedadu afcaashan afcaal qulub la idhaah ayay khasaa'isteeda kaba mid tahay in faacilkeeda iyo mafcuulkeedu laba damiiroo wax keliya wada laabmaya inay wada noqdaan waa afcaal qulub marka tanna waa taase oo waxaan anigii is arkaa isagii baa arkay wuxuu arkayaana waa naftiisii un uxadiثuka de waa anoo ku waramaya can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam wa tucaaridu fiihi aada caaridayso aad ka horkeenayso hadalkii rasuulki ilaahay hadalkan aad sheegayso qaala wuxuu yihi faacaada cimraan الxadiiثa cimraan baa xadiiskii ku celiyey waana ti aynu soo maray qisadii ibnu cabaas iyo isaga dhex martayna horeynu usoo aragnay qaala wuxuu yihi markaa waa abu qataada odranaya فعاد بشayr بشayr baa isna hadلkii ku celiyey فqadiba waa carooday عمrاano qaaل wuxuu hi abu qataada odhanaya فma zilna kama naansuulin naqul فيه anagoo odhanayna oonu ku odhanayna dee cimraan anagoo ninkan shanigiisa kaba hadlayna oo ninkan aan shanigiisa kaba hadlaynay waxaan odhanaynay naqulo inahu ninkan bushayr mina anagu naga midiyo waa reerku kaba midiya ya baanu jeydin inahu laa ba'sa bi wax dhib oonu ku ognay o dee nin nifaaq lagu tuhmayo ama dee zandaqa iyo waxyaalaha caynkaasa ama bidco nin lagu tuhmaye maaha o waxyaalaha ahlalistiqaama xaaladooda khilaafsan nin aanu ku ognahay nin aan ku tuhmayno maa hadalka waa yihi un ilaa aanu taa nidhi o taa markii u dee isagii cadhoodu hadalkii ku celceliyeen xadaثna isxaaq بn ibrahima qala akbarana nadr qala xadaثana abu nacamة alcadawiy qala samictu xujayr bna rabici اlcadawiya yaqulu can cimran bni xusayni can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam naxو xadiiثi xamad bni zaydi waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay xamaad ibnu zaydna kan imika aan soo laqbaynay buu ahaabo ayuu kuba sugnaa waayo ka hore kumuu jirin oo dee shucbo iyo gundar iyo ayaa qataadiya baa kuba sugnaa kaa hore marka macnuhuna waxa weeye horta isxaaq ibnu ibraahim waa ina rahawey imaamkaa ku shuuroobay nadrigana waa imaamkii lugawigahaa iqadna nadr bnu shumayl la odranayey abu nucaamat alcadawi qoladan waa isla wada reerun markaasoo waa tan caday kuwa saddexdaa horen sooba aragnay oo camr bnu ciise ayaa la yidhaahaa waa nin atbaacu taabiciinti laakiin waxaa ku sugan meesha xujayr ibn rabiic bacd alculamaa waxay ku tegeen waa si uu dee mizinaad uu isaga kuba tago abu sawaarkii walow aan nidhi xasan ibnu xurays baa la odranayey kunyadiisaha loo yaqaano ayay barhkood idhigaan amba waaba isagii naftiisi aba sawaarkii hore ayaa xujeer ibnu rabiican alcadawi aho waana sida u dee maalan uu isagu mala mizi iyo isagu uu doorto waa ninkaa waa qolooyinku marka haddii bal uu nin saddexaad nin kala noqdo xadiidka waxaa meesha rahdigii kamid ahaa abasewaar kamid buu ahaa abu qataadahaasna kamid buu ahaa waxaa kaloo iyadna joogay de xujayr iبن رaبيعa bushayr iبن كacabkan waa qolooyinkaa meesha wada fadhiyay markaa xadiidka cimraan uu sheegayay bal xadiidka lakiin umuriisa kale waa inoo dhan yahay baan filaya <clears throat> baabu jaamica awsaaf اislaami islaamka awsaaftiisa iyo dee tilmaamihiisa wixii naa kulminayey isuba geynayey buu baabkiisii yahay oo ujeedadu waa umuuro marka la eego islaamku khisaal badan buu leeyahay qaybo badan buu kaba kooban yahay bal ururinayo oo dee marka la eego umuurihiisa waaweyn ee ugu ahamsanba kaba mid ah taas baa axaadiis kala duwan ay nooguba iman doontaa wuxuu yihi markaa mualifku raximah الlahu taعaalى xadaثana abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala xadaثana bnu numayrin labadoodan in abi shayba iyo abu qurayb oo dee waxbay ma weydiinay magaciisa waxaa la arkaa inaan cid haysaaba jirin lakin mar aan soo aragno dee nin raggii aad u badsadayna ahaa labadooda waxay wada yidhaaheen xadaثana ibnu numayr ibnu numayrna kolley laba noo isdhalaynu usoo aragnay ninkani waa cabdillahi ibnu numayr ka kale moxamed bu kale sheekha muslim buu noqonaya x وxadaثna qtaybaة بن سacيidi وإسحاaq بن ibrahima جamيعا xaalayiin labadu iyagoo dhan can jariirin x وxadaثna abu quraybi qala xadaثna abu usamata kulhm dhammaantood can hishaam بn curwata can abihi can sufyaan بn cabdالlahi الثaqafiy marka maxay tahay bal sanadkun iska yar hubsada xadiisku waa xadiiskii arbaciinkaba inoo soo socda marka muxuu yahay imika markii hore abubakr ibn abi shaybiya abu qurayb waa labada sheekhe hore oo ibnu numayr bay xadiidka ka maqleen cabdillahi ibnu numayr haddana laba kaluu ku laabmay qtaybaة بن سacيid iyo isحaaq بن ibrahim labadooda iyo xadiidka ka wada maqleen jariir iبn cabdالحamid haddana abu qurayb baa riwaayo kala yeeshay oo sheekh kale markaa uu kaba maqlay oo abu qurayb baa muxuu yihi abu usama markaa meesha yaa jooga isu yimi ibnu numayr oo cabdullaahi ah jariir ibn cabdilxamid iyo abu usama xamaad ibnu usama waa saddexdaas saddexdooda markaa maxay noqonayaan saddexdooduba oo sheekhada muslim bay u sheekh yihiin saddexdaas marka la eego sheekh keliya wada leeyihin oo maaha saddexdii kulluhumtu waa markaa waa abu usama ibnu numayr iyo jariir dhammaantood waxay ka wada maqleen xadiidka can hishaam ibni curwata can abihi an سfyaan iبn cabdالlahi الhaqafiy curwaة iبn zubayr weeye aabbahu hishaamku de waa ka waan garanayna sufyaan iبn cabdillahi haqafina waa صaxaabigaas ee asxaabtii rasuulka kaba mid ah xadiidkana waa warinaya oo bal xadiidkan ayuu warinayaabo ma waxa uu sheekhu leeyahayna oo bukhaari iyo muslim kamay warin صaxaabigan xadiidkan u mooyaane adugu xadiidkan keliya ayuuba labada kitaabba adugu markaas ayuu ku leeyahay wax kale kamay warin waa صaxaabina saxaabigaas ba qaale wuxu uhi qultu waxaan ya rasuul الlahi qul lii ii dheh bal oo waxaad ii sheegtaa fi islaami islaamnimadka qowla qowl macnaa waa dee islaamnimadka qowl ku tacaluqsan waxa weeyaan awsaaftiisiiyo acmaashiisiiyo umuuraha caynkaasa hadal adigu islaamnimadkan ku tacaluqsan oo laa as'alu aanan weydiinahayn canhu xaggiisa axada bacdaka axad adiga kaa dambeeyo ujeedada hadal cad jaamicna ah oo cid dambe aanan inan weydiiyo aanan uguba baahan taa ii sheeg wa fي xadiiثi abi usamata abi usama hadda waa ninkii xamed ibn usama ee inoogu sugnaa ayaa muxuu yihi laa asأl canhu axada gayraka halkii bacdaka ayaa isaga laftigiisu muxuu ahaa axad adiga aan ahayn aanan weydiin oo dee cadna jaamicna ah taas ii sheeg bu i o dee islaamnimadkii kuba tacaluqsan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaahaa aamantu biاllahi uma اstaqim ilaahay baan rumeeyey dheh macnaha rabbigaa waxid weeye oo dee ilaahay waxa weeye waa rumaysnaaba ku sugnow iimaankan oo rabbigaa waxid ku markaasna ku toosnow iimaanka muqtadihiisa wuxuu keenayo oo macnaa waxa weya dee tawxiidkiisii haka leexan daacadii ilaahay subxaanaه watacaala laazim ilaa aad kaba dhimanayso taa ku taagnow ku toosnow de waa istiqaamadana wixii laguma fasiray taas baa rasuulka ilahi ku yihi markaa de waa jawaamicu kelime saas buu imaam nawowi shaarixa kitaabkani uba doortay oo xadiidka axaadiisii de arbaciinka ee axaadiista kuliyaadka ahayd kolley axaadiista inteeda badan kol majlis ku yeedhiyey ibnu salax markaasuu isaguna kordhiyey ee ilaahay qabuul siiyey oo de iyadoo boqolaal iyo boqolaal bal boqolaal ma odhanayna bal kumayaal baaban odhan karnaa de waa wax boqolaal iyo boqolaal dhaafo arbaciin bay culimadu dejiyeen boqolaal iyo boqolaal arbaciin ragga qaarkood baa arkaysaa toban iyo arbaciin leh <laughs> waxaa laga yaabaana ragga xadiidka cinaayo u lahaa iyo taas iyo nin aan mala arbaciin dejini de isagoo ka bilowga kuba sheega lakiin ilaahay muxuu qabuulkii u dhigay waa kitaabkaasi yar arbiciinka boqolaal iyo boqolaalkii culimadu ay dejiyeen de dadka ahl cilmigun baa yaqaan waxbay ka madbacaysan yihiin oo waxyaalo dee la ararkay oo dee markaas aragnayba laakiin haddana kitaabka dee qabuulkii ilaahay subxaana watacaala waa saude ibnu rajabba ilaahay ilahay baa dee wuxuu kuba anfacay ku barakeeyeyba barakati jaamica waa ikhlaaskiisii qasadkiisii khayriya taas oo kale ayuu xadiidka uga doortaan leeya waa xaadiisa jawaamicda ade kollayna waa kitaab aan soo wada aragnay macnihiisna waa inoo cad yahay lakiin istiqaamadna kole waa macnahaasna waa isagoo dee in aladina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu macnaheediin wey waa kuu yidhi rabbigayo waa allah macnaa ilaahay bay waxay rumeeyeen oy waxideen markaasay tii ku toosnaadeen tawxiidkii baanan geesna ugaba leexan daacadii ilaahay bay islaazimeen ilaa ay kaba dhimanayeen kuwa caynkaasa marka xadiiskana waa taas weya qul aamantu bilahi uma staqim oo aayadda qur-aanka ad waxay inoo faa'iideynaysayba waxaa markaa tirmidi baa xadiidkan la wadaagsaday oo ziyaada isaga laba socotay qultu ya rasuul الlahi ma akaafu ma takaafu calayh aniga waxay dhacday markuu soo naqenay kitaabka ma akhafu ma akhafu alay ma akhwafu ma akhafu alay ma akhwafu ma takhafu alay maxaa u cabsi badan waxyaalahan iga baqanayseed odhanaysa markaa igula ii naseexanaysa inaan iska jiro oon kaba digtoonaado rasuulku intuu carabkiisa qabtay ayuu ihi hada kaas ujeedadu waa ka ayaa wuxuu ubaahanya xabsi dheerba iyo ilaalin iyo dee la socode baabu bayaani tafadul islaami waayi waأyi umuurihi afdalu hada kani baabu bayaani tafadul islam islaamku khisaasha uu leeyahay kala fadli fadilitaanka dee ay kala heer sareyso kala mudan tahay kala fadli badan tahay bal taa caddaynteedii buu baabkeedii yahay iyo wa baabu ayi umuurihi afdalu waxaa kaloo u baabaysan yahayba islaamku khisaasha uu leeyahay ama umuurta uu leeyahay ta ugu mudan ee uguba fadli badan qala xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث x وxadaثna محamed بن رمح بن المهاaجiرi qala أخbarana layث عan يزيد بن أbي xabيب عan أbي الخayr عan cabd للahi بن cمr أna رaجuلا sأla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم bal xadiidka sanadkan iyo ka dambeeyaaba walow waxa weeyaan laba xadiis ay kala yihiinba haddana waxay noqon doontaa un waa dee sanad keliya oo de waa laba xadiis lafdigooda kala duwana markaa laba xadiis baa kala dhigaya oo saxaabiga iyo ruwaadda intooda badan ay wadaagsanayaan oo xagga sanadkiisana markaasaan yar eegi doonaa nawowina halkan waa dheeraynayaabo safxadhan ayuu raggan iyo kagaba hadlay waayo labadan sanada isdabagalay baa labaduba reer masar bay guud ahaan yihiin guud ahaan de qutaybahaasun markaa la dhaafo un mooye <clears throat> haddaba markaa maxaa uu yihi in bal lafdiguna waa inoo dambeeyaa xagga ruwaadda markaa dambaan yar qaban doonaaba ama aan yar tilmaami doonaaye wuxuu yihi ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam o wuxuu ku yihi ayu islaami islaamka khisaashiisa iyo qaybihiisa iyo shucabtiisa teeba khayrun u khayr badan oo khisaalka ama khisaasha islaamku leeyahay khasladeeba u khayr badan buu yihi qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh tudcimu الطacaama wataqra'u الsalaama calىa man carafta waman lam tacrif oo macnaa khasaasha islaamka waxa u khayr badan tudcimu dacaama bal almasderiya si laqbada inoo hagaagta aan qadarano waana dee sida macnuu yahay haddii kale dee masder baaba lagu awiili kari lahaa dee aan marka la milocsade oo islaamka khasaashiisa waxa u khayr badan tudcimu dacaama an tudcima inaad quudi sidoo adacaama dacaamkii dadkii baahnaa aada cuntadiisiisid taas wataqraأa wa an taqra'a inaad aqridid oo asalaama salaamtiina calaa man carafta cidii kaa soo horbaxdee muslimaba gaalkii laguma bilaabayo salaamne aada salaamtid calaa man carafta kaad garato iyo waman lam tacrif kaanaad garanba cid alla ciddii aada la kulanto ee muslimee kugu soo baxdaba adigoo salaama oo marka ama aad garanaysid ama yaad garanay ujeedada markaa salaamtiis waa ilaahay daraadi garasho maaha salaamtiisu waa dee si uu bal masalan uga amade amarka ama umuurahan uba fuliyo uu ilaah u cibaadeysan oo cibaadaya dee taasi noqonaysa markaas haddaba adigoo salaamtii cid kastaba salaama oo dee muslima ood laba kulantay oo dee iyo adigoo dadkii baahnaa cunto siiya taas baa islaamka khashaasiisa uba khayr badan bal axaadiis kale inoo dambaysa kol baan yare wada eegi doonaa laqbadan horena ayu lislaami de waa ayu khisaal lislaami ama ayu umuur lislaami ama ayu axwaal lislaami khayrum taasun baa macnuhu u noqonaya waxadaثana abu طaahir axmed bn camr bn cabd لlahi bn camr bn sarxin اlmisriy horeynu usoo aragnay iyaga iyo inta dambaba qaala akbarana bn wahbi wa cabdالlahi bn wahb can camr bn الxaarisi can yaziid bn abi xabiibi can abi mir abilkhayr anahu samica cabdالlahi bn camr bn اlcaas yaqul xadiidka markii horena cabdالlahi bn camrin baa inoogu sugnaa ee bal sanadka yar eega on khaasatan labada dambe layt ibn sacad iyo de waan soo aragnay marar badan moxamed ibn rumx ibn اmuhaajirna waa nin iqa ah oo aad u itqaan badnaa isaguna reer masar ah oo bal matalan taas ba waxaa ku sugan yaziid ibn abi xabiib waa nin taabiciya wuxuu ka warinaya abilkhayr ayuu kaba warinayay sanadka dambena maxaa meye waxa weeyaan sanadka dambena isagii baa kuba sugan oo yaziid ibn xabiib baa inooguba sugan oo waa isagii waa ninkaas iqada ah ninkan kale abulkhayrna magaciisa marsad ibn cabdillahi اlyazani baa la idha waana reg reer wada masara isaguna waa nin iqa ah ninkaa yaziidna nin caalim u ahaaba waxay soo naqliya halkana way kuba sugan uu soo naqlinayo inuu reer masar waktigiisii uu isagu muftigoodaba ahaa waxaan u lahaa wakana awala man adhara اcilma bmisr wاlkalaama fi اxalaali wاlxaraam waa taabiciye masr cilmiga nin muujiyey ama ciddii ugu horreysee muujisay ee kaba hadashay xalaal iyo xaraam isaga ahaa buu leeyahy intii ka horreysay marka ay kulmaan iyo majaalistooda iyo wixii xadiidkooda uba badnaa ayaa sheegitaankood iyo cilmigay nashrinayeen fitanta iyo malaaibta malaaxibta iyo atarkiib fi lkhayr iyo taasi u badnaa isagaaba alxalaal walxaraam cidna shiriso aada ugaba hadasho de markii dambena waabata dee markaas cilmi ay noqotay bal marka inta waxaan leenahay sanadku waa sanad reer wada masara isaguna waa tegey cabdillaahi ibnu camrin waajiba waa abihiiba waali kaba ahaa e markaa isagaaba furtay aabihii markii dambe walow dee u mar kusoo noqday xijaaziya yaqul marka haddaba wuxu uhi cabdillahi ibnu camrin ayuu maqlay abalkhayr isagoo le cabdullaahi ina rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay oo wuxuu yihi ayulmuslimiina muslimiinta eegtii hore ayulislaami bay ahayd tani waa ashkhaastii waa dadkii muslimiinta keebaa khayrun u khayr badan oo marka la eego dadka muslimiinta keeba u khayr badan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh man salima ruuxay ka badbaadaan almuslimuuna muslimiintu min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa oo dhibka carabkiisa iyo dhibka gacantiisa guud ahaanba dhibkiisa ay kaba badbaadaan weeyaan oo de waayo dhibka intooda badan ayaa ama adinbuu kaba yimaadaa oo ama dee gacantuu kaba yimaadaa ama afkuu kaba yimaadaa waa guud ahaanba dhibkiisa ruuxay ka badbaadaan dadka muslimiinta ay kaba nabad galaan kaas baa waxa weeye dadka muslimiinta marka la eego u khayr badan waa xaggeeda marka la eego dadka muslimiintaa bal xadiidku weli axaadiis baa inoo socota waana xadiis hadda iskuma yahan laba xadiis bay keliyiin saan aragnay labadaasi saxaabi keliya iyo dee rag marka la eego culimo keliya ha wada warinayan ruwaadii xadaثna xasan bn اxulwaniy وcabd bn xumaydi جamيعا can abi caasimin marka waa labadan ba iyagoo dhan waxay inooga ay ka wariyeen xadiidka ama ay nooga soo naqliyeen can abi caasimin kale jamiica waxaa looga jeedo waa inay xadiidkan riwaayadiisa ku kulmeen taasi macnuu maaha inay mar wada joogeen oo iyagoo wada fadhi ay ka wada maqleen waa dee noqon karta laba waqtina ay kakala maqleen eh, bal waxa weeyaan xadiidkan riwaayadan abu caasim lagaba warinayay wadaagsadeen in ay kuba kulmeen wey abu caasimna horaynu usoo aragnay iyo ragga kaleba labadoodaba daxaak ibnu makhlada qaala wuxuu yihi cabdun eeg labadoodii buu markaa kala qaaday laftigoodan ama ay dee siiqadoodaa kala dunayd marka cabdi isagu wuxuu yihi amba'ana abu caasimin can ibni jurayjin anahu samica aba zubayri yaqulu samictu jaabira yaqulu samictu nabiya salى الlahu عalيه waslm yaqul marka saxaabi kale lakiin maxay tahay un ibnu jurayj abu casim waan sheegnay ibnu jurayjna waa nin imaam ahaa cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj baa la dhaha jurayjkani waa awowi o de magac carbeedna ma aha caalimkii reer maku waktigiisiba ahaa أنه markaa iبن jurajkaas cabdالmلك samca wx mqlay abاzubeyr abاzubeyr waa taaبiعي isagu taaبiعي maaha o atبac taabiciintii bu iبن juraj kaga mid yahay abuzubeyrna hore aynu usoo mare waata nidhi habeen malaa casharku bilowya hadalkiisu ku yar roon yahay horta magaciisa mحamed iبn mslim iبn tdrus baa la idhaaha oo ficilkii mudaaractiisoo kale awogii u yimaada mحamed iبn mslim iبn tdrus waa nin sidiisa ثiq u ah Eh, laakiin waa raggii tadliiska lagu yaqaanay ujeedadu dee axaadiistii raggii ay kaba maqleen bay kolkol ridayeen ciddan ay u tiirinayaan cid aana xadiiskii kaba maqlin oo waasida u dhexayso waa raggii tadliiska lagu yaqaanay kitaabka muslimna waa ku badan yahay axaadiisu laakiin arrin bay dee culimada raggii xufaadaha inoo soo naqliyeen oo ah imaka riwaayadiisiina maaha waxa weeyaan abazubayr haddii layt ibnu sacad baa la kulmo axaadiis badan buu kaba wariyo axaadiisa jaabira gaaliban waa raawi jaabire markaas buu yihi axaadiisii markuu jaabir uu ka maqlay uu isagii tusay kutubtii ay uguma qornayd uu kaba qaatuu kusoo celiyo wuxuu yihi miyaad ka wada maqasho waxaan ka maqliy waxaan ka maqlin ma way ku jiraan buu yihi markaasuu yihi i calaamadiyo wixii aad bal ka maqashay i calaamadiyo intii uu calaamadiyey buu qaatay marka waxay yidhahdeen xataa mudalis haba ahaado dliskana xukunkiisu waxa weeye maka xadiidkan tdliis ma jiro samictu jaabiran baa inoo taale haddii cani halkaa taalaa meesha ay wax iman lahaayeen uu can isticmaalo ama lafdi aan sariix u ahayn samaace haddii bal maala samaac uu caddeeyo sanoo kalena dee xadiidkiisu waa xadiis la aqbalayo haddii waxa weeye samaxba aanu cadayna lakin lays ibnu sacd uu ka warinayo lays markaa halkan ibnu jurayj oo kale uu galo horaba waynu usoo aragnay axaadiis lays kaba warinaye lays ibnu sacd kaba warinayo abu zubairna xataa ha cancaneeye waa axaadiistii uu jaabir kaba maqlayo iyadna waxay ku xambaarantay samac oo iyadoo taas e bal marka aan dee raawigiisu oo aanu ahayn lays anusan imika caawa inoo taaloo kalena aanu samictu odhan ama xadahanii aanu odhan ayaa ishkaalkii tadliisku imanaya kitaabka mslimna kole axaadiis badan buu ku leeyahay xadiidiisu laba boqol marka la ego riwaayaadkiisu way dhaafayaan sagaashan riwaayaadkaa kaba samaac baa cadsatad oo kale samaac baa cad sagaashanka a ah kaba mida e boqol iyo koob iyo toban meelood oo muslim kagaba sugan yahay ayaan samaac cadayno dee can fulanun ay taalaan boqol iyo koob iyo tobankaasna jaabir bay u wada badan yihiine ilaa laba iyo labaatan kaba waxaa iyada lays ibnu sacad baa warinayo na samaac bay laba mid tahay marka de lakin de intaa kale maha inay axaadiis laga wada tegey ay tahay waayo samaacii baan meelo kale inooga caddaanaya dad kaloo la wadaagsanayaan helaynaa bal adigu waxyaalo sidaasaa jira walow dee bal masalan dahabi uu tarjamadiisa ku yidhaaho صaxiixa muslim waxaa kusugan axaadiis aan riwaayadii lays ahayn oo uu isagu cancaneeyo oo wafi lqalbi minhaa shay axaadiisaha qalbiga waxba kagaba sugan e lakin calaa-i kitaabkiisa jaamica taxsiil waa cibaaradiisa siyar uu ku leeyahy calaa-i jaamica taxsiil buu kuba yidhaahaa aduguba lakin taasi waxay ku xambaaran tahay inay de axaadiistii bal matalan waama uu muslim uu ogaaday un in lays axaadiistii ay tahay riwaayada halkan taalaba aanay ahayn ama meel kale samaac cadday kolley nin baana le kolley kitaab eh, riwaayat lmudalisiina fi صaxiixi muslim waa risaalo manchester aadna uheer saraysee laakiin waxaa kaluu leeyahay risaaladiisii doctora riwaayaat lmudalisiina fi صaxiix الbukhaari aadna umuurahan waa dabdiyaaye lakin bal ta horaan hayaa tan muslim baaban hayaaye lakin ta kale dhowr gooriyo badan oo macaaridan yamaneed u dirtay weli waa markaa kolba de malaa waa kitaab kale iska yar naadir noqday ama hore loo qaata ama markii dambe dabacadkiisa godo markii dambe o dhan layma soo helin bal kolley markaa riwaayaatkaas buu mid mid bu usoo dhigtaa mid mid buu dhammaan inta aan sheegayo o dhan u wada dhigtaa isagoo bal ciddii kale la wadaagsatay iyo halkii samaac jiray iyo waxyaalaha caddaynaya oo kale ona kitaab mufiida riwaayaat lmudalisiina fi صaxiix muslim iyo riwaayaat almudalisiin fi صaxiح الbخarي mina risala magister mina risala doctora uxud bal markaa waa cibaarada bacd zubayr waa inti aan odhan lahaa bal waa intaasoo abu zubayr bal sidanan ku yar ogaanaynaa xaaladiisu waa taase laakiin marka layskaba warinayo in kastaba ha cancaneeye dhibaato ma laha markan dee usama cadeeyana waa ninkaa dee sida kale siqada oo waa la qaadanaya lakiin kolkol markaa u cancaneeyo riwaayadna riwaayadii lays aanay ahayn baa kolkol dee hubsasha ay timaadaan waxadethani markaa muxuu yihi almuslimu muslimku ruuxa muslimka waa islaamkiisu dhan yahay wey ina taa hore aban kuwa soo maray ayulmuslimiina khayr waa ka ugu khayr badan ka ugu fadli badan man salima ruuxay ka badbaadaan waa muslimka kamilkii almuslimuuna muslimiintu min lisaanihi carabkiisa iyo yadi gacantiisa bal xadiidka kalena aan eegno waa isla mid lakiin saxaabe k saxaabi kalea warinaye وxadثnي سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال xadثnي أbي أbي يحيى بن سعيد قال xadثna أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رsuuل اللhi سندku baan in yar sia ugu yar baraarugtaan maxaa inoo taala dhib ma laha labada nin hore ee isdhalay abu burdata waxaan filayna caawa inoogu horeyso ibn cabdillaahi ibn abi burdata ibn abi musa marka waa abu musa alashcari qoyskiisii weeye ka hore waa abu burda haddana abihi cabdillaahi baa la idhaah maxaa ku xigo awowgiya abu burda abu burdahaasa ina abi muuse ashcariya abu burdahaasi waa taabici abu burda aan filaya abu muuse ay walaalahaayeen oo dee saxaabiga waaba jiray abu rohmiya malaa kuya de malaa qoysaanta way ku badan tahay qoyskan marka maxay tahay ninka hore way inoo dambaysaaye magaciisa burayd ibnu cabdillaahi baa la idhaah abu burda hore ka dambeyn aba muusena kunyadiisan buu kuba shuuroobay barhkood baa magaciisa caamir yihi oo bal matalan taas baaba yidhaaheen barhkood xaris bay yidhaaheen lakiin magaciisu aad kunyadu aad uguba shuuroobay de muusena waa abu musa alashcari waa saxaabigii kolley kunyadiisana mashhuur buu ku yahiye nisbada magaciisa kale cabdullahi ibnu qaysna isaga labadaba aad baa loogu wada yaqaanaa bal markaa lakiin waa usradan baa kala warinaysa markaa abuburda hore ayaa ka warinaya abuburdaha dambe awowgiah marka cabdillaahi isagu riwaayada shaqo kuma laha in abuburdaha dambena aabihii abu muusa kaba warinaya abu muusa markaa muxuu yihi qultu ya rasuul اlahi rasuulka ilaahayow ayulislaami islaamnimadka keeba waa khasaasha islaamnimadka teeba afdal u fadli badan qaala wuxuu yihi man salima almuslimuuna waa ruuxa ay ka badbaadaan dadka muslimiinta min lisaanihi wa yadih carabkiisa iyo gacantiisa ayub islaami afdal ba taale lakin riwaayada dambe kolley macnaha dambean kuma fasirayna waa tan وxadثnي ibrahيم بن سعيid الجوهري qال xadثna abu usamةa qاaل xadثnي burayd بن cabdاللahi waa kan abu burda markii hore ahayd soo mahen imaka waa kan magaciisi magacuna waa burayd burayd بن cabdاللahi بhada الاسناadi oo isنaadkuna maxay ah waa dee can jadihi abi burda can abi muسى taasun buu noqonaya أنه qاal abu muسى odhanaya markaa suئila rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم أي المسلمين أفضل مسلمinta keebaa ufadli badan fadakra mثlh ma salima المسlimuuna min lisاni وalaa ydi bal xadiiثyadii waan sawada raaciyey kolley macaanidna waa inoo caddo axaadiiثa soo wada aragteen lakiin arinka jiraan waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyadoo su-aal la weydiiyey oo su-aashi su-aashuna ay mid ahayd waqtiyo kala duwan la weydiiyaa jawaabihiisii uu kuba jawaabayna way kala dunaayeen oo imaka ayulislaami khayr tudcimu dacama wataqra'u الsalaama calىa man carafta waman lam tacrif baaban hayna in ayulislaami afdal wabatano man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi oo kale axaadiis kaloo la arko barhkooda inay noo yimaadaano way jirtaay laakiin culimadu tay kuba jamciyaan ikhtilaafkan jawaabihii rasuulku ay kala dunaayeen iyaday su-aashu mid tahay dadkan iyaga weydiinayay rasuulka ilaahay wax weydiinayey ama de ayaa xaaladoodan kala duwan ayaa taas keentay oo waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ruuxba waxa uu u baahan yahay ee uu ama de waxa weeyaan fudaydsanayo ama jaahil ka yahay ama waktiga jooga loo baahan yahay ayay jawaabtiisu ahaydba oo dee waxa weeye bal masalan haddii bal ifshaau salaam oo kale iyo icaamu dacaama de de wakti ay dee ahamiye aad looguma baahnaabaabay tan jawaabtu noqonaysay waa haddii dee tasaahul jira ama waktigaa looga baahan yahay sida icaamu dacaam oo kale tan kalena ruuxba wuxuu u tilmaamayey waxaa dhici karta kaba qarsoon ama uu yar fudaydsanayo ama ay baahidu ay tahay ayuu ruux kastaba ugu jawaabayo taas baa ikhtilaafka ajuubada keentay iyadoo su-aalo ay mid ahaayeen arrintan kale dee almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadihina kolley xadiidkaba intiisa kale ku sugantah ayulislaami khayr ama ayulmuslimiina afdal macnuu waa ruuxa muslimkae islaamkiisu kaamilka yahay khaasatan haddii waxyaalihii kale dee aanay xag kale nuqsaani ugaba iman ayaa ka sifadaa le ah ee maha macnuu dee muslimku waa haddii uu carabkiisa iyo gacantiisa dadku ay kaba badbaadi waayaan diintiiba waa ka baxaya ma aha lakin dee kamaalkii islaamnimo dee dembigan buu kuba dhacay nuqsaan bay kuba keenaysaayo muslimka kaamilkaa ayaa ah kaa dadka muslimiintii ay ka badbaadeen carabkiisa iyo gacmihiisa baabu bayaani khisaari man itaصafa bihina ama bayaani khisaari man itaصafa bihina wajada xalaawat iman allah subxana wa taعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu